mulaaqafat lyatiim ogoonka naxariisorteeya baaday walbanaati wabaabu mulaaqafat lbanaati bilaanti gibdoogi naxariisookoodayan baabay wasaa'ir lacfa baabu mulaaqafati saa'ir lacfa daciifinta dhamaantooda nanaxariisiyan baabay walmasaakini baabu mulaaqafati lmasaakiini masaakinta naxariisookoodayan baabay walmunkasiriina baabu mulaaqafati lmunkasiriina kuwii oo jabsanaayen oo daciifintaayena inaxariistawkeedi enbaabay wlixsaani bab lixsaani ihsaan soobiyawy enbaabay ilayhim ila lmadkuuriin an adla sheeg ihsaan lan samey washufkati baabu shufkati naxariisti enbaabay calayhim cala lmadkuuriina madkuuriinta lag naxriis watawaaduci baabu tawaaduci tawaaduci enbaabay macahum maca lmadkuuriin madkuuriinta macashooda la tawaaduc wakafla ljanaaxi baabu kafla ljanaaxi garabki yani nuglaayowshay raariyowshay enbaabay lahum lilmadkuuriina an hadla sheegi garabka lang raariya wakadl janaaxi baabo kadl janaaxi ay galbagii nuglaayo shayla aha garabkii yani raariyow shay embaabay oo galbaga lag nuglaayo laon lilmadkurina galbag lag nuglaayo garabka lang raariyo embaabay qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wafid raari nawiyo yani janaaxa ka garabka raari lilmuminiina muminiintan raari wa wakfil anta nabiy llahi muxamed o raari oo dadka dhangalan lijeeda janaaxa ka garabka raari lilmuminiina muminiinta galbag nuglaayo garabka raari wa garab karaarit mana galbog nuglaahalanisheed وaqal lahu taala ilahay may kagolay wasbir ma yani habis nafsaka nafsa habis maca aladina kuwi macasho lahabis yadcuuna caabudaayan rabahum rabisho caabudaayan bilgadaati hiraabsi walcashi galabta caabudaayan yani daa'iman han rabisho caabudaayan nafsa lahabiso yuriduna doonayan yuriduna haal doonayan yani waa kay rabisho tuugayaan wajah wajalahi ala wijitay doonayan walaa tacdu ay gudubnay aynaaka lamada hinlood canhum can ladina ladinkaas ay gudubnay wa turiidu haal antaada doonasay gudumay ziinat alxayaati nololi ziinadi iyo doonaas xayaatadii addunyaa dhawaaytay ziinadii adoo doonaasa ay gudumnahin dhooga dadkaasay muuminiinta eh waqaala allahu tacaala ilahay may kagolay faamal yatiima ogoonka falaa takaran geertoy waamasaa'ila saairkana falaa tanharan horortooy faama yatiima kana ogoonka ho yatiimay laray sagiirun laa aba lahu unug yaro oo sagiir aho aan lahayna lare migal bilaanlihaado oo tunishantisman gono unug yar eh ama alyatiima yatiimka falaa takar antaadan gahertooy waama saaila kana wada suaala dad warsadowna falaa tanharan horortay walay tuugasay walay takada etaahan yani iritiinku tabi walangartan horortay wa waama saaila saailkana falaa tanhar antaadan horortay waqaala allahu tacaala oo dadka dhonga khidaabka kadhiye lamba khidaaban subdaal lahadalaal waqaala allahu tacaala ilahi may kagolareytan waram aladigin waram yukadibu beeniyey bidiini diinka beeniyey jaazinta aakhir beeni fadalika kaas aladiki waa yaducu yadcu lyatiima yatiimkana yani waa kaya masalan ay reebo walaa yaxulu umbooriyaan calaa dacaami lmiskiini miskiinki guuriyawshayna umbooriyaan faqaala lahu tacaala ilahay may kagoolo ilahay ay daaray manaa yatiimintaan dhibaaya ara eyta in waran ba ladigi ahay akbirni in waran ba ladigi in waran yukadibu huwa ladigi beeniyo bidiini jaazinta aakhire beeniyaayo aakhir maras biyaw leh fadalika kaas aladiki waa yadcu reebayo alyatiima ogoonka maalshay ku reebo walaa yaxulu um gubaab yani umbooriyaan calaa dacaami lmiskiini maskiinka quudiyasha ninka booriyahan hay ah, yani waa kay saas lamba sifadaas akbaadhan wala lahadlahay yani wa an sacd ibni abi waqasin radi allahu taala canhu qaala sacd may ka goolay kuna un may bahanay maca nabiy na maalisljani sala allahu alayhi wasalam sitata nafarin linafar ahaani faqaala almushrikuna mushrikiinta linabiy naba may ngareeno odoreed buri anta ya muhamed buri haulaai kuwan buri laa yastariuna ay dhiirini alayna un korkaan ay ka dhiirini wakuntal may bahaaday anamiko wabnu mascuudin warajulun oo min hudayli wabilaaln warajulaani rajuleynkaasoo laftu ananhane usamini an maqaaho hima rajuleyn fawagaca may dhiyay fi nafsi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa naftis may kadhiyay ma walya kadhi shaa allahu ilaahay doonay an yaqaca huwa maagini dhi faxadata nabiy nabo sheekoy nafsa nafsa nabiy nabo naftisay sheekoy faanzala allahu tacaala ilahay may hadije walaa tadrudi ladina walaa tadrud mburyidoy aladina kuwa imburyidoy yadcuuna tugayan rabahum rabiso bilgadaati raati rabiso aabudaayan walcashi galabti rabiso aabudaayan yuriiduuna doonayan wajha wajala ilahay wajisayradadiis doonayan wacan sacdin sacdi nabi waqas radi allahu tacaala canhu qaala sacd mayka golay kunaa un ahaani maca nabiy nabag macashayalijarni sala allahu alayhi wasalam sitata nafarin linafar yalahaani ligofo rasulka baalislog yahayni faqaala almushrikuuna mushrikiinti abujahl i doomshay mayka golayna linabiy nabag may ngareena sala allahu alayhi wasalam udrud buri anta muhamed oo buriyere mana yani haulaai kuwan oo masaakintan e buri laa yajtariuna ay dhiirine alayna korkaan ay dhiirine kilifadheedan yani wadhadal hafadaane nimankan buriyeren mana han o han ho daciisantan e loo buri unmahan abaaramayo kilifadian unmahatadheedo korno sareng mana yasahen muslimiintiy yasahena taasi xag ilahayan laa yajtariuna ay dhiirin ho geekad unoo nilafadhiid yoona meela hafadheedan baradamba meelunafadhiino hafadheedan nidhiiridan han e buri salamana laa yastarihuna ay dhiirin aleyna korkaan ay dhiirin wa kuntu may leetidiyahay sacadin oo kaas maylia wa kuntu may bahaaday ana anako iwabnu mascuudin lama warajulun rajulko min hudaylin qabiilka hudayl eraw kudhaladisadi wa bilaalun afar warajulaani shan litaasaskahan rajreenkaasoo lasto anan usami ana inan magadhawa uhaan himaar rajreen magaashan sheegan mana ay yani koley abu cumar iyo abubakar hala kudhii kortay oo adaca may dhiyay fi nafsi rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha naftis may ka dhiyay maa walyadi shaa allahu ilahay doonaay an yadaca huwa maabinidhi ilahay doonay ahay rasuulka may galay sala allahu alayhi wasalam yani dadkan kan a markastaba asaartan aan odayaalkan an olyaalkan gureyshe hoobkiilifadheedano diinta dhaagan dadbadanga galanta gobra diinta jiliyayano may faylahay yani iskuba erto bilaagtay reerka bacdi yani waa kay masalan romeo dadkaasay salmaan alfaris iskuba erto kabacdi reer markaas kubacdi sheekoysad saasa kifaylahaysisa isar rasuulka fawagac kulay saabtay o markas bak ili roogana hang maabawayso isa isar fawagac may dhiyay fi nafsi rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha naftis may dhiyay ma walyadhi sha allahu ilaahay doonaay an yagaca huwa maad ini dhiyo faxadata huwa rasuulka sheekoy nafsa nafsa nabinabo naftisan sheekoy naftisan sheekoy ma isaraya koy ko dadka yani saabto marka ma dirto hang wali sheegeen bo diinta ka ogolaadana dhii kortay faanzala allahu tacaala ilahay reer mahadijiyey ahi walaa tadrud unburiidoy anta aladina kuwa inburiidoy yadcuuna caabudaayan rabahum rabi soo caabudaayan bilkadaati caabudaayan walcashi galabti yuriduna haal doonayan rabi soo caabudaayan wajah ilahay mijisay doonaya tawaama yure adeedkana muslim can abi hubayrata abi hubayra mayla kuriya magaashay caaid bin camrin almuzani wahuwa abi hubayrada min ahli baycati rilwan baycadii baycatu baycadi baycatridwan ira kumid kumidya kun i shanti boqol yaka jare ama kun i afarti boqol mi kun i shanti boqol aka baycatu baycatridwan rasuulka balan galaayeen ana aba sufyan ana aba sufyaan aba sufyan ataahu abu sufyan may hamaray cala salmana wasuhaylin wabilaalin hamari aba sufyan may maray maalinto calaa salmaan salman iyo suhayl romi iyo bilaal asxaabta dadki ahay dhibka badan hamareen lahacadaaba jariyo marka islaameen quraysa dadki iyo gabiil maka lahayne eeda lang cadaabi salman lfaris iyo soyb romi iyo bilaal eeda lang cadaabi islaamka markay galeen dadkiyo hayo meel roogan abu sufyaan a mari abu sufyaanna dadka oo kowta manaa gaalada kumid ahay eed dhibi jari salman iyo suheyb iyo bilaal anun islaamka dhibi jare ka jari jari laakin marka jama islaami adu soo islaamayo fakaaluse diidin ma ereen salmaan iyo suheeb bilaal ma ereen ma akadat suyuf llahi ilahi seefiyaalshay manqoban min caduwi llahi ilahi odowsha heshe ma akadaha ma akada suyuufi seefyaalka makaano gobashidi ama goboneere oob abu sufyaan ba nooli seefti ilaahay meelilinkasargali yani sifailman gobone abi sufyaan ba ho dilni yareensa manaa walaabo yar yani fagaalomay ware abu sufyaanka e dadkan ad oo gaalada eedan adkadan higaamiye hinjaamiyaalka kajari oo gaalada fajidama islaami saabi galila nagre fagaalomay kagolen sadidan saxaabi maa akadat suyuufu llahi ilaahay seefyaalkey ma min caduw illahi ilahay odowshay oo abu sufyaan laje ilahay odosheeshe magobne ma akadaha makaan gobashadi magobneere kan baho nooli faqaala abubakrin radi allahu taala anhu abubakar may ka goolay ataguluna kagoolasaana hada lqawla qoolkan kan e miya lisayki qurayshin quraysh odayso wasayidin sayidi quraysh qurayshitio kan un kagoolasaana sari mana wala hadalkiisin erahaysan lankin erahaysan mafiridaana quraysh oday sheekisho odaydiiso siidkisho hadalkan eraasana sa abubakar eri dadka walaa hadalsho korkood faataahu abu bakran sedi anabiya nabagan sedi sala allahu alayhi wasalam faakbarahu abu bakran kabray hu anabiya nabagan kabri rasuul alah lamadan sadidin saxaabisko sulayman iyo niyo salmaanulfaris he bilaal salankaasaren anina san jawaabiyo faqaala nabiy naumay kagole ya aba bakrin aba bakar o lacalaka admay mudumta aklabta ini dhirfiiday hum talaatadan dhirfiidiya mudumto salmaanulfarisi suhel bilaal haboolankaas difaacaas ama lehe dhirfiidiyo dadkaas sadla dhirfii kormee dadkaas ahlulahi a amal hadirfiidiyo lacalaka may mudunto aklabta ini hadirfiidiya mudunto hom salmaan suhedi bilaal hadirfiidi lawalahi akadhaarade in kunta hadii aska abubakaro hadii ada esa aklabta kidirfiyey hum talaatadaas adirfi ada esa lawalahi akadhaarade ad aklabta rabaka rabiga dhirif jiriidiyalar mana oo sajidas jawaabkas ada kadirfiiday o kindhirif ambua rabiga dhirif jiriidiyo mana may dhirifyo may kulaazime rabiga dhirifshay iya kulaazime in kunta lain kunta adi ata aklabta kadirgdiliyey hum talaasadaas oy hadirgdiliyey dirfakdidib lawalahi akdarray kad aklabta rabaka abubakar o rabiga dirgdilidiyo faataa huwa abubakar korkun arantihe rabiga dirgdiliyo arantidswa maanseedi nagadi faataa abubakri nagadi hum talaasadi salman suhe bilal yanseedi talaasadi yanseedi faqaala abubakri abubakar may kagoolay ya ikwata walaalyaalkeyo aklabtu aklabtu ana dirfgiliyey kumisinsin dirfgiliyey alifstifama macdufa ya ikwata walaaliyaalkeyo ya ikwati lay hadafas ya ikwati walaaliyaalkeyo aglabtu aglabtu ana dhirif geliyay kumisin hodhay marki hadalka siin jawaabay san dhirfiyay he kaalu merena laamaya mana dhirfiino yakfir llahu ala kin dhaafa laka adlahanta ya aki wala ya ukaya walaalkano ala kin dhaafa e mana dhirfilino laa yakfir llahu ala dhaafa laka adlahanta ya ukaya walaal yarowkayo walaalkayo ala ka dhaafa mana dhirifgelino saren sawa ma yura xadiska muslim kolku may daliilingaya dadka laciifinta e naxriisokeed hadi suhayl rumi salman alfarisi bilal dad oo saartamanahay daciifintiyo haayeen yani waa ka garaabadi tolsho aradama roogna gore yani waktiya islaamaye hada kalku ama ladirafgirideliley ay kalku naxriiso lambahany dadka laciifinta sawa ma yura xadiska hadalka dadka adala hadalaasa shal siirta yani dadka gawlaho ma akadaha kagoli gawluhu gawlu raawi raawo golshay ma akadahaa makaana gobashidi magobna kadooli ey lam yastawfi hiya seefta ma oobsane xaqahaa xaqa sayfi seefta agshe ma oobsane minhu min a min caduwillahi wa ilahay odowsheshe maka oobsano lam tastawfi hiya seefta ma oobsane xaqahaa xaqa sayfi ma oobsane minhu min caduwillahi maka oobsano saasaan lajeedan wagobl gol goblu raawi raawo goolshe ya ukaya kagooli ruya may luuriyey bifatxi lhamzati ukahay aki wakasr lkhaai watakif lyaa ya aki walaalkeyo walwuri ya aki ler waruya may kala liwuriye bilamni lhamzati u wafatxi lkhaai uka watajdid lyaa ya ukaya walaal yarowkeyo tafsira naglaas markaas ya ukaya walaal yarowkeyo iya aki walaalkeyo sasedahin wa ruya may liwuriye an sal bni sacdin radi alahu taala anhu qala sal may ka golay kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay ana ani wakafil lyatiimi ogoonka kan kafaalgaalo fi ljana janada dije haakada sabatan oo kaliya haadan waashaar nabiy nabog ishaari bisababati wlwusta sabaabiyo wusta iya ishaari a waashaar nabiy ishaari bisababati fartan sabaabada lelo walwusta wusta iya ishaari fardheelayki farta onayo faraato yani solku kiigdilamadaasa tilmaami wafaraja rabiy nabog shalbiye baynahuma bayna asababati walwusta walaa shalbi lamadon sidin iska dhawin janada iska dhawadan eri lanka ogoonka kafaalgaalo yani ana ani wakafilyatim ogon kan kafaalkaada fi ljanati jinadkiisi haakada suutan yahaadan wa ishaara nabiy nabag ishaari bisababati walwusta wa ishaari wa ishaara nabiy nabag ishaari bisababati sabaabi walwusta wasiya ishaari sabaabada manaha yani far lamadaas farnaada ishaarila fareereysi farkasooki wafaraja nabiy baynahuma bayna sahay asbucayni lamadi farnaada shalgiwalaawayar wakafillyatimi macnaahu alqaimu kan ungumaayo biumuurihi umuur yatiim ogoonka walallo wali aramiyaalshe lankan gumaayo es anka kaalmayan gargaara waay waan abi hurr fadlagaasa leyo latiminta lang naxriis waan abi hurayrata radialahu taala canhu qaala abi hurayra waxyaalo janalka deraw iya kumid ata le od ogoomanka naxriiso yani umuurtiyo langum waan abi hurayrata radialahu taala canhu qaala abi hurayra may ka gooley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may gooley kafilulyatiimi ogoonkan ka taalgaadaw yatiimkaasoo law lilkaafilin sugnaaday o ligayri hayrilkaafilin sugnaaday anani wahuwa usuka haatayni labadan oo kaliya haadan fi ljanati janadaadiya wa ishaare raawi raawog ishaaray wahuwa malik bnu anas wa bisababati walwusta wa ishaaray rawa muslim muslim xadiska dilay wahuwa adis wariyey an abi hurayrata qaala abi hurayra radi allahu taala anhu qaala qaala rasul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay kafil yatiimi ogoonka kan ka faalgaado yatiimkaas oo law lilkaafil in sugnaadi o ligayri gayrilkaafil ogoonka manaha kaafilka ba garaabo leeyi misne ajnabi kuwa ilaynana kaafirkaasoo yatiinkaasoo lahu lilkaafir inso naadi o liayri ayri yatiinkaas kan ka faalgaadaw ana aniy wahuwa kaafirka suge kahaatayni naman farnyaad oo kaliya hadan saasan isudhawaadaan filjanati janati janadaasa galaan waana saasa farnyaasan isudha isudhawaadaan wa shaara raawi raawog ishaari wahuwa raawog mayle wa malik bin anas imam darij rawa raximahullah bisabaabati sabaabadiiyo nayo walwusta iyo ishaariyo ay rawa ma wuriye adika muslimun qawluhu wa qawl qawl nabi naba golshay sala lahu alay salam alyatimu yatiinkaas oo lah lilkafir qawli ayri ka gori macnaahu macna qawli golka macnaashaynay wa qariibhu qariiblkafiri kan ka faalgaada kan gariibshe yatiin oo usa garaabi le mana awshay dhale edershay dhale ertashay dhale yani saase walajnabi aw ilajnabiyu kano ajnabiga e minhu min alkafiri kafirka ajnabako eh fal gariibu kano gariib yatiin gariiba e, misaalshamey algarib falyatiim lgarib yatiim garib mayba mithlu an takfula anta an takfula ini kafaalgaado e hu yatiim kusuge umu adis kafaalgaado markaas yatiim gariiba saasake o jadhu jadlyatiim yatiimkaas oo shay kafaalgaado o aku akulyatiim yatiimka walaa shay kafaalgaod o gayruhum ayru yani madkurin han hadila sheeg eyrkood oo min garaabati garaabat lyatiim yatiimka garaabadiis kafaalgaadan kaasa yatiim oo lahu ligayrihi saasa nagde alyatimu lah lilkafili o ligayri macnah macnalgoli mayla gariibhu gariiblkafili kan kafaal qaadahay kan garaabadiisa yatiimka garaabadiisa aw ilajnabiyu ama kan ajnabo ku e minhu min alkafil ajnabo ku e kan o lah ligayri kidi ligayrin may nagde alajnabiyu minho nagde falgariibu gariib yani wa kay ahay o ligayrihi macnahu alajnabiyu minhu alajnabiyu ligayri mitaas alajnabiyu kan ajnabo ku e minhu min alkafili a algarib garib falyatiim lgarimay bua ah. mil an takfula ini kafaalgaadahu yatiimka umhu umlyatiimi o jadu jad lyatiim o aku akulyatiim o ayru ayru madkuurin oo min qaraabati qaraabati lyatiimi wallahu ilahi ana aclam waan badan wa canhu an abi hurairata gaal abu hurayr may golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may golay laysa lmiskiinu miskiin aladigi ma eh tarudu radiyaasu ladiga tamratu radiyaasu tamratani radiyaayan wala lugmatu wala lugmatani inama lmiskiin ladi yatacafafu waay laysa miskin kamil miskin kamil mahaner rasulka sala lahu ala salam aladi miskin kamil ma eh tarudu radiyaas maskinku suge atamratu timirto radiyaas atamratani lama timrood radiyaya hadii timirto dawrsada timirtorsiyab isku fadheedo bar hadana timirto weydiyaayo saas eh wala lugmatu kuusko radiyaw injeerado rootigo radiyaw wala lugmatani lama kuus radiyaayan yatin kamila ma eh inama almiskin lkamil miskinka kamilka ma aywa aladi ki wa yatacafafu dhoorsadaw usoo dhibaato gaba gabadabwalan warsadaan boorsada kaasa yatiin wala wala sii haboon kaaso kaasu ari rasuulka sala allahu alay salam inama almiskiin lkamil kaas orta miskiin ay laakin miskiinka kaamilka kan wel inama almiskiin lkamil mayb aladiki yatacafafu dhoorsadaw ee yajtanibu suaala suaalku dhoorsadaw maca xaajati wa fakri kusoo fakiray quraan gabna gadan gabna sumoosweraayo dhoorsadaw kaasa maskiin ewa mutafa miskiin kamil kaas way mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa fi riwaayatin fi saxiixayni riwaayo saxiixeyn kusugnaati laysa lmiskiin qaala nabiy nabo may kagolay sala lahu alayhi wasalam laysa lmiskiin lkaamilu miskiin kaamile ma e oo yani wa kay aladi miskiin kaamile ma e yaduufu wareegaw cala naasi dadku korsha dawarsada wareegaw tarudu radiyaasahu miskiin kusuga alluqmatu kunko radiyaayo kuusko radiyaw wala luqmatani lama kuus radiyaayo miskiin kaamile ma e wala tamratu timirto radiyaas wala tamratani lama timro radiyaayan miskiin kaamile ma e walaakina almiskiina miskiin maybua aladi miskiin ahy walakin almiskiina miskiin aladi ki laa yajid huwa ladigahalaan ginan deegto yugni huwa inaga deegaw hi ladiga deegaw nhalaan walaa yuftan bihi biladi ladigasna limindhigowaan walmakinsheedaw usugaajesmihamin quraanlaango dadalaango cashalaango yani saaso kaasa miskiin kamile ahay kaasa habon arimanalisi miskiin kamile kankarisuba dawrsadahaye yani saas walakin almiskiina miskiin aladi kiya miskiin laa yajid waladiga halaan inan deegto halaan inagaas oo yugni huwa inaga deega ladiga deega halaan walaa yuftan hadina linindugooan bibilmiskin linindugooan hadii lindugo lahay inti walang ogayn walang gabna gaajosinyada ogaadi lahayn fayutasadaqu caleyh red aleyh al ladi ladi korsheelkasadagay fadi red hadina walaa yaqumu waan insuru maana fayas'ala suaalo annaasa dadka suaalan insuru maana wa walaa inkaamahalaan kaasa miskiin kamile oo jarka iyo daban lagole wa yani walaa yuftan bi bladi ladigasalindhugoan fa yutasadau lasadagay fadayred aleyl ladi ladigas korshay miskiinka lagasadagay fadi walaa yaqumu huwa lamiskiin kusuge fayasala suaala huwa ladi kusuge annaasa suaal reedan gumaan wa canhu kaasa miskiin kamil e wa canhu an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala yani wa kay may ka abi hurayra asaaci qaala nabiy nao may ka goolay an nabiy lakuuriyay sala lahu alay slam qaala nabiy nao may ka goolay asaaci kan onayo roora cala alarmalati goroobyaalka korshoon rooraaw walmiskiini wacala lmiskiini miskiinka nkaalmayaan rooraaw kalmujaahidi mujaahid yalamidey fi sabiili llahi ilahay wadis dhadiya lanka jihaad yalamidey waaxsab an may maleeyay huwa anabiya qaala nabiyuna inika gooli wakaldaimiki gum yalamidey aladi gaimkaasoo laa yafturun futuran wakasaim yalamidey aladi saaimkaasoo laa yukdiron afuraan wacanhu an abi hurairata an nabiy sala allahu alay salam qaala nabiy nao may ka goole assaaci kan un rooraaw oo dantiyo karoorayo on kaalmaya an gargaaraaw cala alarmalati goroobyaalka nroora walaalis laafuri oo kal misgaroobta goroobyaalka nkaalmaya nroora wa cala lmiskini miskiinka korshe nroora miskiinka nkaalmaya kalmujaahidi mil lmujaahidi sifatkahay mil lmujaahidi mujaahidi lamiday lan jihaaday fi sabiil ilahi ka jihaadiya jarkahelay oo kale hele wa axsab ana may maleeyay shaki raawi raawi shakiyahe hu annabiya nabo gaala nabiy nabo inaka golyan maleeye wakal gaaimi ki gumiya lamideeya jarshay ay aymusali salaata qiyaam lail a salaatlail an gumi kalgaimigi gumay aladi kaasoo laa yakturum futuran salaatlail si haminki insurum waa kan barya ajalka helay oo kala helay wa wakasaaimiki soomya lamidey suna usul aladi saaim kaasoo laa yufdiru maalintonan afurani daa'ima maalin kas sooma ajalka lamidey waa kaasa helay mutafakun fadiladaas alin dadka masaakinta lankaalmaya mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay anhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka goolay shar acaami acaamka in shar badan acaam walimati walima acaamshe waay yumnacu la reebow ha yani walimadi adeen man laku reebow yatiseedaw ha walimadaseeda lag reebo wayudcaa lang weeraw ilayha ila walimati man lang weeraaw yaabaa diidaw ha walimad maakujeri karo moo dhaafso leh waman lam yujib lanking ajiibna adacwata weerantang ajiibna fakad agiigi dhabahan acsaa wamanka laa ilahi ka caasi warasuulahu rasuul allahi ka caasi rawa muslim iya wadirka uriyey wa canhu masaakin talan acaamkayl kureebnayl waanhu an abi hurayrata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu ala slam qala nabiy nao may kagoolay sharu dacaami dacaamka min shar badan dacaam lwalimati oroos yani walimadi dacaam sheewaay walima hadi ler orooski nagadaas keyrki nagadaas walima la dacaam la sameeye oo dadka masaakinta lafitr galow kaasa walima leray yani kulu dacaami ahay utukida lidacwa dacaam kasto la sameeyey oo beesa dadlan kugaadane ku amawlay kaasa walima lere shar dacaami dacaamka anshar badan dacaamlwalimati walima dacaamshe anshar badan yumnacu lareebaw ha walimadayeede man lakureebaw yati huwa man kaseedaw ha walimada seedaw lakureebaw mana lang ala lankiseeday lakureebaw wahuwa lfaqiir wa faqiirki litusrun lahoraayo ladugdaayo lansiyaan wayudcaa lang weeraw ilayha ila lwalimati walimadi man lanka weeraw yaba huwa manka diidaw ha walimad lanki diidawna wargad lan gooyayo ho koo idi yani kadalilay ma kooyi karo magaalada geeska lanki jari lanka weeraw masalan oo taajirka haya walba ninbahana raadidisi walaashay dhan diyaarhaayeen ki sida in lan weraw ki maskiinka haayay wala amawaagsanahay in lan taasa waliman shar badan heri rasulka sala allahu alay wasalam man khair badan khair male taas shar badan tuba waman lam yujib hadi la ala weeroon waman gofal goki lam yujib nga jiibne adacwata weerlang nga jiibn walaashay maskuna weeri nga jiibneen fakad actaa waman kaas caasi allah ali warasulah rasuul allahi ka caasi lankaas walaalka galbishay texgrido kin weerin seertolan bahan oo bucdur daradan samay sawama yura hadiska muslim في iya wuri wa fi riwaayatin fi saxiixayni albukaariy wa muslim an abi hurayrata abi hurayra may lakuriya min qawlihi qawli abi hurayra abi hurayra goolshe lakuri bisa dacaamu dacaam lwalimati qaala nabiy na may ka goolay bisa dacaamu dacaama baas leh dacaam lwalimati walima dacaam shee baas leh yudcaa langweeraw ilayha ila lwalimati alagniyaa dadka maalgaleenka langweeraw wayutraku lakutabaayo alfuqaraa fakiirantana lakutabaayo hahay abi hurayra xadiiskaas weriyahay wafi riaayat fi صaxiixayn muslim buaari weriya an abi hurayrata lakuri min qawlihi yani wa kay min qawlihi gawli nabi nabo golsha lakuri sala lahu alayه wasalam bisa dacaamu ka gooli bisa dacaamu dacaam iyo baas leh dacaam lwalimati walima dacaam shee baas le wa yudcaa lang weeraw ilayha ila lwalimati walimadaasn dika eh al agniyaa dadka maalgabeenkaana lang weeraaw wayutraku lfuqaraa fakiirantana lakutabaaw taasa saxiixeyn ka sugnaat riwaayadaas buaari muslim ay walimad kolku may bo khair badadaase marki dadki lankatargali lang weraw dadka kale oo taajiriinta iyon hoob olognimo iyo jaarnimo iyo wal sinkudhax heri sinkudhaxo ganacsi zeytin wera kol laakin may lafade dadka fakirinta engaadna mana yon walasi yoona lang wera mana waan anasin radiallah lan diine lan buri yo baba haweydiisadey lan buri an anasin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyu naw may ka gooley man caala lankina fageeyo jaariyatayni lama gibrood lankina fageey hataa tabluga jaariyateynka santi kutawar garaayaan jaa huwa mankaasay kooya yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed kooya ana i wahwa kahaatayni lamadan oo kalena walama nabiy nabag dumay asaabicaho asaabic nabiy nabag farnyaashe dumi rawaa muslim muslim yawaji kuriyey jaariyatayni ay bintayni lama gibrood adoomag ma e lama gibrooda lama gibrood man caala lanki nafaqeeyo yani ay kafalahumaa kafaalgaado waqama alayhima lamadaas gabrood ungumo bilmaunati watarbiyati wanaxwima lamadaas gabrood tacliimo ungurus iyo dilshokroor oo yani wa ka cidlayne indandaray man caala lankina fadheeyo jaariyatayni lama gabrood xataa tabluga lamadaas gabrood usa dhali keershay dhali wali haba manti kubaalugaayan na fadheeyo ya huwa mankaasoy kooya yowma alqiyaamati fi yowma alqiyaama qiyaamo maalinteed kooya ana iyo wahuwa usuubka haatayni lamadan farnyaad oo kalena walama nabiy nabaga nisdumay asaabicahu asaabic nabiy nabo farnyaasha nisdumi lama taasu gibro lang ixsaan sameeyo hadiiska midfaraj gibro ixsaan lang sameeyo la tarbiyeeyo barashoyin gurishoy dharsho langumo la tarbiyeeyo la tacliimo diinta laga tacliim intiyo kutabar galaayan saas lanki weele ani lamadan farnyaad ama shaldheedi taas oo kale nakoyaneeri rasuulka sala allahu alay wasalam sawaamay uriyey hadiiska muslimun jaariyatayni ma ey bintayni lamgadoodiyo langlajeede gabro isaan sameeyo koodi hadiska tusiye waana caiشhata radi alahu taala anha qalad caish may kagoolay daklat calaya ana korkee may gala imraatun agali wamacaha maca imraati imraat maashan ibnatani lamgadoodayin ibnateyn kaas oo laha lilimraati sugnaadeen tas'alu hiya imraada suaalas falam tajid hiya imraadi cindi an agday shayan shay oo kaalmay makan gayra tamratin timirtom ahayn timirtaaso waaxidatin ema faacdaytu siyay ha imraadiya siyay iya ha tamridiya si faqasamat dhiibiday ha tamridiya dhiibiday yani bayna bnatayha lamadi gibdoodan shalgibid walam taakul hiya ahay yani maradi ma aangne minha min atamrati makuaan baclaha bacla tamra ma aan uma qaamad gumtay fakarajat bati fadakala nabiy nabaha galay alina korkaana nin gal faakbartum kabray huwa nabiy an kabri bificliha gibarteede walaya samayti faqaala nabiy nahu may kagolay man kofala gofki ibtuliya limtixaano min hadi tankaintaamtiyalga banaati gibrahung e lanka ilaahay gibra siyo ka imtixaan bishayin shay ka imtixaan faasana huwa manka ihsaan an samey ilahina ila lbanaati gibroyo ixsaanan samey kuleelina isdiyo kudhago ixsaanan samey o tacliimo tarbiya kunna gibrogi hadaen lahu lima mankaasi hadeen sitran asturiya nhadeen min anaari naarka she ku asturaayen nhadeen wa mutafaqun caleyh sababtiya o yo ixsaanan samey sabashe iyo naartil ku dheeray usun mutafaqun caleyh وan anasin radia alahu anha caisaa radia alahu taala anha qaalat caiha may kagolay dakalat alaya ana korkee ma hingalay imraatun bilamayto hingali wamaa imraad maashan ibnatani lamjadood lahaa ibnaten kaasoo lahaa lilmaratin sugnaadeen tasalu haal suaalaas imraadiyade dawarsadaaso dawarsadaas falam tajid hiya maradin helne cindi agday makelne shayan shay makeln oo kataakule gayra tamratin ilaa tamratan timirtoma timir halimtole idiyaalayeedyasi malyara malyasaayo waliyaal kofkan hoobkaso al waliyaal o waliyahayso lasusiyay hadii kale bahaay manaha kibir isinsiin kumid ay yani lansaa'il ay naganay walow bidil fi shaatin leraa ido qoobsha bahade walaysyo manka miskinka wali naraas walaysido balay wala jeb walka jarsudiitos walaysido lafade kolka yani wa kay falam tajid meelna gabarteedahay kiya cindi aldaysheen makalna hayra tamratin timirtoma timirtaaso waaxidatin ema bes timir halintiya faadaytu fiha almarataasi iyaha atamrata timirtiasi yani faadaytu siyay ha ha almarataasiya iyaha tamirtiyasi fakasamad hiya maradi dhiibiday yani ha atamrata timirtiyakda bayna nateyha timiralinto le aha miraadia kubidi inshalgosi lamadi gerood sabi yani sulubsa falam taakul hiya maradi ma aane minha min atamrati baclaha bacla tamra timirti baclisha mukaanhalinto le hasha inshalgosi umaqaamadiya maradi gumti fakarajad bati diya walako hashay ana seherta hadana dowrsado bati fadakala nabiyu hagali sala allahu alayhi wasalam alayna aisha adlay una korkaano ningali helkeena faakbartum khabray nabiya bima facalat hiya ma bificliha timirtan ficilsha waan sheegi dawartooyin kale togtadaasa wele timirtoosyeedina laadiya shalsideeyaan ibirje ofka batiyo faqaala nabiy naumay ka golay man qof al qofki ubtuliya huwa man kalika imtixaan min hadi lbanaati gabriyaalka an hesho bishayin shay lika imtixaano faasana huwa manka wanaajiyo ilayhina ila lbanaati gibroyo antikaan wanaajiyo kuna haadayan gibroogi law liman mankian haadayan sitran asuriyan haadan ina naari naarisalkukasura mutafaqun caleyh xadiisna mutafaq wa waan caaishata radi allahu tacaala canha qaalat may ka golay jaad may koytay niyan may inkoytay miskiinat miskiinaytoya inkoyti miskiinaytaas oo tacmilhum barasinatayn lamjadood lahaa lilmiskiina faadcamtu goodiyay ha miskiinaytiya bihalaaثata maraatin sida timroodya kagoodiy faacdasiiday kula waaxidatin waaxida kasta minhuma min atamratayni minhuma min alaahi bintayni lamadi gedood kumid asiiday tamratan asiidi halsimrahaertay warafaad korweelay tamratan timirto ilaa fiha ilaa famiha fami lmar'ati maradi edahay tabshan korway miskiinayti litaakula likay taakula singaanta atamrata fastatcamad may kudhacan dalabeena yani ibnataha lamadi gabroodiyaha atamrata kudhacan dalaben lamadi timirasi dhudun jeena dantan kasna si eren fashagat tamrat fashagad hiya timirti dhambali tooleyn marsi koro lamadi asaanlan samey atamrata timir halinti dhambali alati tamradaaso kaanad hiya tamrad yani haatay turiidu hiya iyo nafsiyati doona saaten taakulaha atamrata baynahuma bayna albintayni faacjaba may ajaagireyni anadata caisho shanuha shanu miskiinati miskiinaytieda shaanisha ajaagirin fadakartu sheegi aladigi sanacdiya maskinayta suubidiya lirasuulilahi sheegi sala allahu alayه wasalam faqaala rasuulka may kagola in allaha tacaala ilahy kad xaqiiji dhabahanga ojaba ilahay may waajibiye laha lilmaskinati biha bisababiha bisababi ficliha ficlisha sababsha aljanata ilahay waajibi o actag alahurooyha almarata yani wa kay biha bificli bificliha ficilkeeda sababkeediya min annaari naarka kuroy rawaa muslima muslim iyo waadisna uriyay waan caishata radi allahu tacala anagaala daacish a miskinat miskinaytookoyti tacmil hal miskinayt baras inatayn lamgadood lahali miskina miskinaytan sugnaadeen baras faadcamtu budiyayha faadcamtu budiyayha almiskinatawa alaaata maraatin simiryaaliseekogoode faacbad hiya miskinayti siday kula waaxidatin waaxida kasta minhuma min albintayni lamadi gadoodki kasta tamratan lasidi tamratan sidilahaanatan timirto tan timirto timirto ehelti warafacad hiya miskinayti korwele ilaa fiha ilaa famiha afshanti ke famiha familmiskinati miskinaysasen dikea tamratan timirton korweli litaakula likay taakula hiya miskinaysa singaanta tamratan an fastabcamat may kudhacan dalabeena ha almiskinata may dhacan kudalabeena nasi ereena imataha imata almiskinati miskinaysi lamidi gebroolye ya kudhacan dalabeen nasi ereen adan fashakad dhambale atamra fashakad hiya miskinaysi dhambale atamrata timirtiya dhambal alati tamradaas kaanad hiya yani ye bahaatay kaanad hiya mar miskinaysi bahaatay turiid hiya miskiinaysati doona saartay an taakula ini aantafadaa saartay ha asamrata aantafadaasiya baynahuma fashagad baynahuma fashagad lanbalahin allahay atamrata alati kanat hiya miskinaytaasi turiid ti doona an taakula hiya miskinaysi anta atamrata aantafadaasiya an lanbalay baynahuma bayna alibnatayn lamadi gedoodin shal faacjaba may ajaab geliya ciisa balaaysanyana ya ajaab geliya shaanha shaanu lmiskiinati miskiinaytiyade arantiya ya ajaab gelidiyo awlaadiya gobrowasingana alisas fadakartu sheegay aladi ficilki sanacad hiya gabarta miskiinayta samaytiyo sheegay yani waa kayhan sanacat sanacat soobidiya lirasuulilahi sheegay sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiy naomay gola in allaha taala ilahay kada ujaba ilahay waajibi lahaa lilmiskiinati miskiinaytaasaan waajibi bihiya bihaaye indikan bihima lanika bihima bihalma kada ujaba lah in allaha taala ilahay kada ujaba huwa ilahay waajibiye lahaa lilmiskiinati miskiinaytaas taasa ilahay waajibiye biha bilkhaslati khasladan iya samaysi sababkeed ama biha bilficlati ficlad iya samaysi sababkeed ya ilahay aljanata jinanka waajib weli hooga actaga huwa alla yani horooyay ha almiskinata horay biha bificliha biha bilficlati ficladan iya samaysi sababkeed iya min annaari naar ilahay kakahorooy tawaa kolka masaakinta gibro gaar ahaan weli lagnaxriisa fadlaglayn wa tawaa may wareejinilka derelilay tawaa muslimo muslimiy waajisa nuuriyey wa can abi shurayxin awlaado koriyosa naftiyo ye awlaaditala adiib jeleysay koriyaasi hadana horakinsiya manahay gaar ahaan hooba korijini karaaslaley mana weli gaar ahaan bilaarta laciifinte may wala nagaku lacif badingin lacif badingin badingin waan abi shurayx n abi shurayx may bal kuriyey khuwaylid ibni camri khuwaylid bin camr alkhuzaaci radi allahu taala anhu qaala khuwaylid may ka golay gaala nabiy law may ka golay sala allahu alayh wasalam allahuma ya allahu aleyo inii an uxariju dambe heleeliye xaqa laciifayni lamada daciifeenka agsawa dambeheleeliye alyatiim iyo dambeheleeliye walmarati gibirtiya dambeheleeliye xadiidun hada xadiidun waa xadiid kaso xasanun darjiisa san hawaama yuriy xadiidka nasaa-i bisnaadin jayid wamacnaa uxariju dambeheleeliye macnaheed maybua ulxibu heleeliye alxaraja dembi heleeliye wahuwa xarajkana alismu dembua bimanga heleeliye layaca huwa manka layacay xakahuma xaqal iyo daciifeyni lamadaas daciifeenka agso layacay halaayo kaasa dambeheleeliye wauxadiru an digey min dalika talyici halaayowkaas kaase dadinku dige tacdiiran digo oo baliiran heldheer waasjuru an anaanade canhu aman anhu can talyici halaayowkaas kaase waaye anaanade zajran anaanado akiidan muakadan la yo anaanade ay lahalaaynayu mana qaala nabiyuna omay ka golay sala allahu alayhi wasalam inii an uxariju dambe heleeliye xaqa laciifayni lamadii daciifeenka hay xagso waa dambe heleeliye alyatiimi ah walmar'ati gabarti eh lamadaas xagsho lanki halaayo damireliya rasul xadiidun ada xadiidun xadiidkaasoo xasano kawaama yure xadiidka nasaa-i bisnaadin sanadya kuli sanadkaasoo jayidin wanaagsan wamacnaa uxariju dambi heleeliye ana ana dambi heleeliyeti rasuulka lahi sala allahu alay salam macnaheed mayba ulxibu ana anoo rasuululahi ahaa heleeliye alxaraja dembiye heleeliye wahuwa xarajta lakin sheegawna alifmu dembi aha biman iyo dembi heleeliye dayaca huwa manka layaco halaayo xakahuma xaka daciifayn yatiinkas diortaas xagso lanki layaco halaayo taasa dambeleeliyo fawa uxadiru ana ana dige min dalika tadyiici digow min dalika tadyiici halaayo kaas kaasa dadanku dige taxdiiran weliba digo oo balian heldheera dige ay la halaayna lamadaas taasa erew lanki halaayo dembi kor ku saare waasjuru yani ana ananade canhu can tadyiici halaayow kaas kaase heshe wa anaanade yani wa kay saas a kaas kaase heshe ya anaanade ya anaanade zajran anaanado oo weliba zajrigaas oo akidan muakadan askaayo anaanade wa ay lahalaamay lamadaas agshodalangumoy unugdi gabarti oo kale iyo yatiimki wa sali rasulka dardaarmay sala allahu alayh wasalam wacan muscab ibni sacd ibni abi waqaasin radi allahu taala canhuma muscab bin sacd mayla guriye sacd bin abi waqaas awlaadis kubeeb muscab mala yani iya kumidey وan مصcب بن sacd بن abi وaقاs رadi الlahu taala anهuma qala مصcب may kagoray ra'a sacd sacd iya may baragay ana lah لsacd ini le fadla fadlay cala man fadlku lay duna duna sacd saad oosi saaden faqala نabiy no may kagoolay hal tunsaruna walsin gargaareyhe waturzaguna walsin irzaageyhe ila bisababi ضacafaikum ضaciifintin sababkood lisin garzaga lisin gargaara maahin sawa ma yuray xadiska albuخari hakada sawatan yuri mursalan halay fa ina may welay mursal maynagdi mursal mungadian lere may weley fa ina muscab bin sac taabiciy saxaabi ma eh kalku mursalna may lere ma rafacahu taabiciy warawa may yuray xadiska alxaafid abu bakrin albarkaniyu yawri fi saxiix yakuri mutasalan hali hadiska ki mutasile can muscabin can abihi aw shay sacd radi allahu taala an taasa mutasilan kuwali wa وan مصcب مصcب بن سعد بن abi وقاs رadi الlahu taعala canهuma sacd بن وقاs arishay oo مصcب may lakuriyey qaala huwa مصcب ini kagool ra'aa sacdun aawkay sacde wa may aragay yani raaa sacd sacd akay maarga ana lah lisacd sacdin le falalan falale may wela asaabiuna alawalun yaka jari sacdin aas asaabta dadki halgama islaamka orbadaangoboy yaka jari o geesinahay yani saas way rasulka sala lahu ala slam afkishay haali sacdun araag kolka lang oo islaamka yani lankin kahoreeyey gamon oo ilahay dartisangema lankin kahoreey kalaalere sacd mana kolka ree maerahin dadki iswalaawayarho asaabta hoos ku jiran ama falla kuleka isari siyedaha ishe kolkun laku daawayahay yani dadka adag oo hoosayan daciifintes sbsgaal taa sacdon sacd iya may baragay ana lahu lisac sacdini le fadlan fadlo kuleeye calaa man duul korsho fadlo kuleeye dunahu duna sacdaade sacd dadka kudun ho kuhoosay ini fadlo kuleeye ini saragi ted fagaale nabiyn omay kagolay sala allahu alayhi wasalam hal hee tunsaruna isin sidi sidin bawalsin nasriye tunsaruna walsin gargaarey ilaa bisababi ducafaa'ikum daciifintin sababkooda maahin waturzaguna hal turzaguna walsan yarzaage ila bisababi ducafaa'ikum daciifintin sababkooda ma wala isin nasro kahelahaytan arzaagda kahelahaytanbo dadka isin sinkuhoosay ano daciifinte sawisho wale sawaama yura wadi kolkan fadlag layin dadkaas masaakinte yani daciifinte fadlag layin adika sufiya oo yani waa kailan gargaaron idan haboon sawaama yura wadiika albukaari hakada sadatan yuri hakada sadatan sidee an musab bin sacdin an abihi meernad an musa musabna taabici ra'aa sacdun yana lahu fadla marki eri marki da eri faqaala nabiy ee faqaala nabiy marki oo rasuulka eraay muscab roogay ma roog n kalku muscab marki faqaala nabiy halsun saron alahay wal usu roogay hadis kadamay nagi wal usudu muscaba meelo roogay rasuulka marki halkaas ka hadlaay roogyan nagi arantana saasnaye mursalo hadis arantan may buaha yani ma roogna muscab waktidaas oon roogna hadis may nagday mursala nagde mursalna may lere ma rafacahu taabici wa mursalon minhu صaxaabiy fakat wagul garib ma rawa raawin fakat er yani wa ka baygunadaraasile yani mursal may leray wali oo taabici oo yani wamursal minhu صaxaabiy fakat صaxaabi wali kudhiisan ya mursal lere kolka hadda صaxaabigi mar sheegna an abihim erne sacid mashe sacd aw shay mashe muscab la isle hadalka niwe mursal ureed mana tawaamay wuriy xadiska albukaari weri haakada sadatanak wuri mursalan halay mursalnimadan wuri oo mursal saknagadi cilo yahay jumladan cilo firi lay weray wala mursal nagadi mungod mursalan eyi fa ina muscab bna sacdin he taabiciyn rasulka mahadeer e rasulka lang handeerna hooba gaala nabiy erumay nagdaas mursala nagdaas lanki saxaabi daskumagum laakin mutasilkayn waa wa sheegi wako fawaamay wuriyey mursal may kumid eya min asaami lacfi adafad laakin meelkalelka irsaal mutasilkaweri wako fawaamay wuriyey xadiiska alxaafiظ xaafidkiya wuri imaamki xaafidkahay xadiiska hifdiyaay magaashi abubakr albarkani lankasaay lankaasa ya wuriy fi صaxiihi صaxiix lxaafidi xaafidka abubakar ee saxiishay saxiislahay xaafidkaas lahaya kuri mutasilan haal xadiidka kii la hariiriyey inta laku hariiri can muscabin can abihi qaala nabiy red abihi aw shay sacadhoob nigmadi sacad saxaabi markaas mutasil waayo xadiidka mana ahay yani kalkun reesaas hal tunsaruna walsin gargaaray watunsabuna ila b ila bisababi ducafaa'i ay bisababi ducaaihim wa isla wa ikhlaasihim wa dadkaas daciifinteed duaadiyo ilahay tugayan i ikhlaasyo iyo isim lasinka nasriyahay lasinka gargaarahay hal tunsaruna waturzaguna ila biducfaaik ay bisababi ducaaihim wa ikhlaasihim oo kale a yani hadidkana mutasil milasaasanag waan abi darda uwaymirin radi allahu taala anhu qaala uwaymir may kagoolay samictu rasuul allahi degi sala allahu alay slam yagul rasuulka agoola degi abuni ani alaba eri rasuulka sala allahu alay salam adducafa alaciifinti alaba fainama inkalmahane tunsaruna walsi nasriye nasri heraasa waturzauna walsinkalzaage biducafaayikum bisababi ducafaayikum lasinka nasriya lasinkalzaage rawa ma yura xadiska abu daud bisnaadin sanadi kuri sanadkaaso jayidin wanaagsan waan abi darda abi darda may bala guriyay magaashay cuwaymirin cuwaymirna magaashirin kasaib radi allahu tacaala canhu qaala cuwaymir may ka gore samictu dheegi rasuulallahi adheegi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka alka walaa dheegi abuni abuku dalaba ni ani dalaba eri rasuulka sala allahu alay salam adducafaaa daciifinta iyo dalaba daciifinta gargaare markaasa yani wa kay taas waa idalabaan abugu dalabaan yan idalaba adducafaaa daciifinta idala idalaba e yani wa kay taas wa yani ahi yani abugu dalabaan yan idalaba adducafaaa daciifinta idalaba fainama inkal mahaane tunsaruna isin walsin nasriye walsin gargaare biducafaa'ikum bisababi ducafaa'ikum daciifintin sababkood yalisiin kagargaare waturzaquna walsangarzaagay biducafaa'ikum lamada ficilba jaarumajruurka taclugaan biducafaa'ikum bisababi ducafaa'ikum daciifintin sababkood yalisiin garzaage hawaamayrey wacdeedkasa yani abu daawud yawri biisnaadin sanadya kuri sanadkaasoo jayidin wanaagsan yani dadkaasoo daciifintaas e an kaalmaya sabab shawa olowkana lasiin kugargaare red yani ahy astaciinu bihim cala acdaaikum oo kalena hol sheegay astaciinu ana kaalmaysaday bihim bin ducafaaiya kaalmaysade calaa acdaaikum acdaadin an kaalmaysade daaciifintaas saba soo odeykun ininku gargaare mana hawaana yurey adis abu daawud biisnaadin jayidin baablwasiyati dardaarmooyen baabay binnisaai bilaantali nis dardaarma qaala allahu taala ilahay may ka goolay wacashiru dhagama huna bilaantala dhagama bilmacruuf winakala dhagama waqaala allahu taala ilahay may goolay walan tastadiicu ma awoodasa an tacdilo ini cadaalad samaysan bayna bilaansad bilaantad hadiyo cadaalad samaysan ma awoodasan walaw xarastum haba dadaaleen laakin falaa tamilon ilatan laykulalmayli ilasha kuli shan ilatan fatadaru kutabtan ha almarata kalmucalagati haalata toola raari oo kal laa hiya datu zawjin walaa hiya mudalagana ayimagnon hayn taasun kutabtan wa wain tuslixuu hadii wanaajidaan hadin wanaajidaan watattaqu llaha tacaala ilaahayna kuabsataan fain allaha tacaala ilahay kana huwa lahaade afuran ali dhaafa raima naxariisa waldaansamayte siin dhaafa ilahay naxariis badinyaha qaala lahu tacaala ilahay may ka goray wacaashiro ladhagama huna anisa bilaanta ladhagama bilmacrufi si wanaag o shareecada wanaag shirkasawayka ladhagama un ixsaan sameeya waqaala lahu tacaala ilahay may ka walan tastadiicuu ma awoodasaan an tacdiluu ini cadaalad samaytan bayna nisaai bilaantiisin gabtan dhaadiyo cadaalad samaytan ma awoodasaan wa walaw xarastum haba dadaalin haabhay dadaalin ma awoodasaan ini cadaalad samaytan falaa tamilu laakin ilotan lay kula lmayli ilisha kuli shan ilotan oo tanbalku guuro taasay languuran weelen oo fatadaru ku tabtaan reed ha almar'ata naagdi ku tabtaan kalmucallakati haalata soo la raari oo kal oo timadi dhulkan laraari oo kal korna injarnoosa injarn oo kal an weelen wa yani laahiya daatu zawji nang haadan laahiya yan haadan daatu zawji zawjkon saaxiba nang haadan likawni zawji mundaligan canha wahamana zoojiya kutagbahay munkabican zoojiya kugoy hartan magab walaa hiya ayamag nong haadan goroob haadan likawniha mankuuxa hadagini karaarate lanki karaarate taas oo kalan welan oo tolo kutabay oo hartilaang yani waa ka hartilaangeed oo kalan nagda ginhooblan firi may wali hartigiiba kutabay hadina hartilaangnama e harti gabay hadagi kirinyiba taasan welan alileymaana kolku dhaturo wadatil karaari oo kalan kuwelan kalmucalagati fataduru kutartan haalmarata kutartan kalmucalagati haaleta tolo raari oo kale wain tuslixuu hagaajidaan wain tuslixuu hadii sinwanaajidaano dhaadinga baynakum dhaadinga naajidaan watataguu ilahayna kuobsataan fain allaha ilahay kana huwa alama yaaday gafuran alii dhaafo ahi ilan alilanki toobishan ilahay dambishay dhaafe wa raximan alii nacrisa muminiinta nacrisa ahaaday waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may ka golay gaala lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay istawso inisdardaarma binisaai bilaanta khayran khayr inisdardaarma may wala fa ina almar'ata bilaamayt khulidat asalshe wal abuuray min dilaacin feerhesheel ku abuuri wa ina acwaja ma shaykan kagoloc badan fi dilaaci feer dahdi haalowna aclaahu aclaa ma maagasoy kan kasaray wa fain dahabta hadii ada tabto tuqiimu toosiyaasi hu adilaaca feertasoy toosiyaas hadii tabto koy toosi yarto kasarta jibiyaasi hu adilaaca wain taragta hadi ku tabto hu adilaaca feertas ku tabtoon lam yazal huwa dilaaca nuzuulaw acwaja golooc goloocsanaang ma kuzuulawa bilaantina saas oo kale o fastawsun isdardaarma binisaa bilanta khayran isdardaarma mutafaq caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala an qaala abi hurayra may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka gole istawso in isdardaarama binisaa bilaanta in isdardaarma khayran khayr in isdardaarma a may welay fa ina almar'ata bilaamayt kuligad hiya marad wal abuuri min dilacin seer hesheeya laku abuuri waina fedin hoose oo yani abuna aadam feertis oo hoose tambiteede laku abuuri manaa dubub magunta megalka magunta lere waina acwaja ma shay kan kagolocson fi dilaci feertiishe haadaw kan kagolocsonna aclaahu aclaal aclaahu aclaal dilaci feertitan saraysa taasan golocson wa fain dahabta hadii ada sabto tuqiimu anta ada toosiyaas muhaababo ku adilaca feertin golocson toosiy agarto toosiyo ada sabta kasarta jibiyaslay matokiko kasarta jibiyaasay hu adlilaaca jibiyaaslay wain taragta hadi kutabto hu adlilaaca feertiisadiangolo anto kutabtoona lam yazal hu adlilaacdi mazula o acwaja goloosanyi mazula kaahi kadalika bilaantani saasa lamid tureed mazuli kortasiyayani waa dhagama kormaa nistimtaa kormaayo fastawso in isdardaarma binisaa bilaanti in isdardaarma mutafaqun aleyh hadiskana mutafa wa fi riwayatin bisaxiye almar'atu kalilaaciyaha rasul kaahi almar'atu gaala nabiy naomay ka goole almaratu bilamayta kadilacasir oo kaliya lamidata in aqamta hadii ada soo siyaaso ha dilacdaas soosi yani wa kay kasarta jibiyaas ha dilacda firta jibiyaas wain istamtacta hadii ad kaistimtacdo biha bilmaratina istamtacta kaistimtaacas walhal fiha fi lmaratina ciwajan walac kusugan yihi wafi riwaayatin fi saxiixin qaala nabiy almaratu bilaamey kadilacasir oo kaliya lamidata in aqamta yani hadii ada toosido ha almarata agda toosi ad ark eertuna toosiya okalfnagdna toosiya jagarto kasarta jibiyaas ha almarata jibiyaas riwaayo kala nishan wakasruhaano dalaaguhaa ooba toosiya jidka dirta katoosiya garto jibiyaasa furo kortala imama toosiyaaso wain istamtacta jel ka istimtacto biha bilmarati ka istimtacdono fa in agamtaha bilaantameg nagda marada nagni lamir maanaa kadilac watuwa tashbiya shari feer oo kale lamid atama ah toosii koro ooba toosiya ton jibiyaasa furaatala hadi sadiya jabsanaasadaan kolacsantana kasan kaa kortuureed almaratu kabilac yani kahay fer oo kaliya lamid ata rasuulka sala allahu alay salam in agamta hadii ada toosida toosiyo erto in aradta tadwiimaha toosiyo hadii ada doonto kasarta hale in agamta hadii toosiyo ad erto ha almarata toosiyo erto kasarta jibiyaas almarata wakasruhan balaag wasuban inshana doole wain istamtacta hadii ka istimtacto biha bilmaratina istamtacta ka istimtaacas walhal fiha fi lmaratin ciwaajan golaa kusuganyi wafi riwaayatin limuslim ina almar'ata bilamt kuligad war aburi min dilacin feryalku aburi buna aadam fertisalku aburi fashe lan tastaqima hiya mar'adi matootas laka mukhaadabo hadlahanta makiintootaso alaa barigatin wadada korshe makiintootaas wadado lakintoosnaad meelaas galoogaloo badan kara kaas galoobalko kalkun fain istamtacta hadi biha bilmar'ati istimtac istamtacta ka biha bilmara wa fiha fi naal ciwajon goloo kasugyi wain dahabta hadi ada tabto tulimu anta ada toosiyaas ha almarata toosiyaas okoy toosiis eton kasarta jibiyaas ha almarata jibiyaas wakasruha kasru lmarati bilamayti jibiyoysena dalaaguha dalaagulmarati maradi ale furowsha kalku unfurto yani sidiye matoosi korto sidii aleksintaakadhagalili qawluhu cawajunka gooli qawluhu qawl nabiy laba gool shay cawajunka gooli huwa cawajunka bifati lcayni walwaaw yalaaki gurya maylaaki bifati lcayni centilkordhaw cawaj walwaawi cawaj taasa laakriwa وan cabdillahi bin zamcata radi allahu taala canhu anahu ana cabdllahiya sami cabdllahi dheegi nabiya dheegi sala الlahu alayه wasalam yakdibu nabag haal khudba akriya wadakara naagata waladi cagaraha cabdillahi bin zamcata radi allahu taala anhu anahu ana cabdllahiya samic dheegi nabiya qawla nabiy naba goolsha dheegi sala الlahu alayه wasalam yakdibu nabag haal khudba akriya wadakara walhaal kad dakara nabiy nabag husay annaagata haloona husi waladigi na husi cagara huwa ladigi babangooya anaagata faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkagole aidin aki idinbacta wadkurus id waktoos in bacasa degdegay ashtaaha ashtaa samuud reer samuud kidi on dhurdorsanaayin yani degdegi in bacasa may degdegay lahaa linaagati hala naagatu saalax nabilahi saalax alismain degdegay rajulungan degdegi rajulkaasoo casiizun yani waa kay casiize qawiyun eho yani kaasaan degdegi hoog badan caarimun yani reebow caarim mfsid mfsid maniicun reebo fiidaha diitolshaynika reebtoom uma dakara nabiyu nabo may sheegay annisaa bilaanta hadal gaadi hadalsha sheegi fawacda nabiyu nabo wacdiy fihina fi shanihina bilaanti shaanisho dadka wacdi faqaala nabiy nabo may kagoole yacmidu axadukum yacmidu axadukum axadkin gasadey fayajlidu jalada imraata imraata lahad axadka bilaamaysisa jaladay jald alcabdi ka jald alcabdi odonkisilin jaladay jaladay falacallahu lacala lahad aadki mudun reebiyo laajic lijiifada almarata min akhiri yawmi yawmi lah aadka maalintiisa akhirisa lijiifadoona mudun uma wacda nabiy naba wacdi hum annaasa fi laxikihim gosolkooda fiisheku wacdi min adarbati lardihi shila gosolaaya waqaala nabiy naba may kagolay lima yalaxaku axadukum aadkin mayn gosole bima mayn kagosole yafcalu aadkusu sameeya mayn kagosole ari mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa an cabdillahi bini samcata radi allahu tacaala cariimun maanicun taasay maynaglaasi fasiraay wlcaarim caarim bilcin muhmala wara huwa ashariir lmufsid wa kano shar badano oo mufsidka ogo in bacaa lai kaama umay bisurcatin degdeg yakumiy ahay maniicun ma macnaha maybu aha almamnuuc aladi laa yajtariu alayhi laakaruna lisalaabatihi aw lisui khuluqihi aw lilamrin aakar lanka maniici holanka dhawaado korno ahay maybu kaha an cabdillahi bin zamcata radi allahu taala anhu anahu ana cabdillaahi samica dheegi nabiya nabaga dheegi sala lah annabiya gawl nabiy naba goolsha dhegi sala الlahu alayه wasalam yakdbu nabag haal khudba akriyaw wadakara nabiyu nabag may sheegay sala الlahu alayه wasalam annaagata naagata saalax nabiy lahi saalax halitisoonayo iya sheegi waladigina wadakara nabiy nabag sheegay ladigi ya sheegi caqara huwa ladigi bogongooyey ha annaagata haliyade naagata saalax nabiy lahi saalax halis bogongooy taasa nabaga sheegi ay wahi faqala rasul marki sheegay faqala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasulsha may ka golay id inbacata ashkaaha wadkurus id waktoos in bacasa degdegay ashaaha ashkaa samud reer samudkidio nasir daranaayen durdarsanaayen degdegi in bacasa may degdegay eray rasuulka sala allahu alay salam lahaa linaagati naaga tusaala halon intaabatan indilngalermay degdegay rajul an degdeg rajulkaasoo casiizun sharaf leh fii qawmihi tolshayd atis sharafka leh caarimun mufsidun mufsid eh tolshayd atis sharafka leh adana caarim eho mufsidun eh sharlow eho mufsid eh maniicun yani waa kay hoog leh qabiil shedadis yani hoogle maniicun hoogle ay yani maniic mamnuuc ho manaa mamnuuc iyo kadifinta la reebay aladi la lankadirudan lahay may wala lan sharlo lantaabado kolongaa maniicun yani reebtoomay kol shayda reebtoomay maniicun eho mamnuuce la reebtoomay la reebtoomay maniicun reebtoomila firahdi kol shayda hadiska reebtoomayo lankado aado koron lahay kaasaan degdegi ay wala dusaniha kadaolilero uma dakara huwa rasuulka may sheegay sala allahu alayhi wasalam misad yeelahat marki kutabi hadan may sheegay ani bilaan hadal gaadi fa wacda nabiy naba wacday fihina fi shani nisaa bilaanti shaanisho bilaanti asaan halan sameeyo yari rasuulka shaanisho sheegay faqaala nabiy naba may kagolay yacmidu axadukum aliflistifaama macdufa yacmidu axadukum a yacmidu axadukum axadkin ya ingasadeey fayajlidu huwa axadka jalade imraata imraata lacab axadka bilaamaykisa jaladey jald alcabdi ka jaldi lcabdi adoonki jaladoshay oo kaliya jaladay falacalahu lacala laxada axadki may mudinya yudaajic huwa aadkini lajiifido mudunyiha almarata lajifid min akhiri ywmi ywm laar aadka maalintiis aakhirsa lajiifidon mudunya tunay ay tungay uma wacda nabiy naba wacdiyay hum annaasa asaabti meelo fidiyan ka wacdiyay fi laxikihim kasolowkood ka wacdi min aldardati yani waa kay soob dugureedna kagosolhayan soobka duburka kubaawna kagosolhayan lan wala kafokadi okal kagosolhayan ka wacdi waqaala nabiy na umay kagooley lima may yalxaku axadukum kookin ngosole min maadihi shay n lagosole min ajli maagi darteed nagasol yafcal huwa adkasubu samayo wal hadii oonay o naadire holang aragaan yala liyaabay ma wal dhiyaayanog naftabkood ii kora may gasol lima may yalxaku axadukum kookin gasole min maagi heshe gasole yafcal huwa adkasubu sameeyo may nagasole min ajli maagi daraadi nagasole yafcal huwa adkasubu sameeyo mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq walcaarimu bilcayni alaafi entaso almuhmalati la dhibaactiri warayi biraayi alaafi caarimu huwa caarim ay macnaa ashariiru kano shar badano almufsid mufsidka wagowlu gawlo nabiy in bacasa kagooli ey gaama gumi huwa rajulkaas rajulkaasa cuseer gumi yani waa kay raja hay waa kay masalan rajulkaasa gumi bisurcatin si degdeg eyan gumay hala dama yani bogongooyo oo markaasa qoomki dhon lahilaabireed ilaabssabanagdi maclushaahid hadi bilaantasle ixsaan lan sameeyayo rasuulka dada kuwacdiya ay la dhibnay lilay وan abi hurairata radi alahu taala anhu gal abi hurayra golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may golay laa yafrak mumin mumin ma dhirif muminatan gebr muminada mandhebekawa wain kariha huwa muminka di kaado mina min almarati bilamay kaysa khulugan dabeeka kaas saliyarahalla nagde mina min almarati aakara khulugan aakara dabeecado kale kuyakirahalla nagde o gaalamay ka golay ayrahu ayra dalika kaas keyrshi rasulka gol gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulka may golay laa yafrak muminun laa yani wa kay ay dhirifney laa yafrak muminun laa yaglib muminun mumin ay dhirifney suga fasri doone muminatan gebr muminada ay dhirifney in kariha huwa muminka ka kahado mina min almuminati sawirtaasay oo zawjadiisa heshi hadi khulugan dabeecado kanaco ka kahado falyarama nagle minha min almarati nagdasa shay aakara khulugan aakara dabeecado kale karaalo nagle foofoob kuwaitobakahelaas yani sadiye halka maamulainbirifna oo gala nabiy may kagolay ayrahu ayra dalika kaas keerke kagoli mana kaasne kokale keerke iya kagoli sakraawle ara waa muslim muslim waa guriyey wa gawluhu qawl nabiy yafraku kugooli huwa labdi lagal huwa yafrak lafdaga bifatxilyaa yaado kordooshe ya waiskaanilfaa ya wafatxi raa yafraku macnaahu yuglibu laa y laa yafrak laa yuglib oo kalo ay indirifnay mana laa yafrak laa yuglib ay indirifnay yugaalo may leray farakat ilmar'atu naadiya dhiriftey zawjaha zawja almar'ati marada hartisawaan dhirifti wafarika dhirifay haayedin dhirifay ha zawjuha zawjlmarati andiratisalaremana bikasri rai farika yafraku kokunfaca yani facila yafcaluha yafraku dhirisa bifatxiha waatibes yani yafraku mayeli facila yafcaluha farika yafraku saas yafraku huwa rajulki zawjka dhirifay ha almaratan dhirifa bifatiha laf yafraku ficil mularoobe kolkaro oob maaletin farika bikasri rai yani ay abgala huwa zawjkan dhirifay ha almaratan derifi macneheeda saas wallahu aclam ilah ogaan xaqiiqada ilahi owa saasa macneheeda tasaarimanoo raximahullah wacan camr bn laxwas camr bin axwas aljushami radia allahu taala anhu anahu ana camar yasamiya dheegi anabiya dheegi sala allahu alayhi wasalam fi xajati lwadac isagotiskasiya dheegi yaqulu haalkagoola camar waa yaqulu hal naba kagoola de sala allahu alayh wasalam bacda an xamid allaha taala ilahay marki nacdi daadisha watanawa rasulka maani aleyh allah wadakara nabiy naba waaniya inaasa wawacda naba wacdiya inaas uma gaala nabiy may golala hooyaay wastawsu in isdardaarama binisaai bilaanta khayran in isdardaarama may weli fa inama inkalmahane huna bilaanta cawaanin asiidaad kula qafaaliya cindakum magdinkayin wa laysa shanu shan mahan tamlikuna ini milkiyaasan minhuna min anisa bilaanta shay shayan shay milkiyaasan mahan hayra dalika kaasan hayna alaa hooyaay ilaa an yaatina lakooyan bifaaxishatin umaato mubayinatin ad lakooyan maahin fa in facalna hadii falaano faaxishon falaan faajiruu ku hijroodahuna bilaanto ku hijrooda filmalaji makaan jir wadribu garaaca larban garaacahuna bilaanta garaaca larban tunglo oo gayra mubarixin koo barisiya un hayn fainadacna hadii adiyan bilaanti kumisinsan adiyan falaa tabku dalabten alayhina ala nisaa bilaanta korsho sabiilan wadakalan raraasatena dalabten alaa hooyaay ina lakum isin maylatina ala nisaa'ikum bilaantin korsho xagan xag iya kalatin walinisaaikum bilaantin maylayna alaykum korkiisina xagan akalayin faxaqukum xagiisin latin alayhina ala nisaa'i kalatin anlaa yudina ininin firashne furushakum firashyaalki inin gololnawaay anlaa yudina ininin gogolne furushakum firashyaalki man inin gogolnawaay takrahuna isinka adaasan walaa yadana bilaantan edina fi buyutikum guryaalkin dhahdiyo nin edina liman in edin wa takrahuna hu isinka hadaasaan alaa hoyaay waxaquhuna bilaanto agga leyin alaykum korkinka leyin maybua an tosino ini wanaagan samaysan ilayhina ilanisa fi kiswatina kiswati nisa wabacanihina bacani nisa isaan samaysan waay tawama yure xadidka tirmidi wagala tirmidi mar xadidun hada xadidun a xadidkaaso xasan tajrisan saxiin saxiix ama saxiix wa an camri bni laxwas aljisami radia allahu tacaala canhu anahu ana camar camar kaaso samic dheegi anabiya goola nabi naba goolsha dheegi sala allahu alayh wasalam fi xajat lwadaaci rasuulka kagooli yaqulu nabaga halka goola iya dheegi bacda an xamida huwa rasuulka marki maxdiya allaha taala maxdi alxamdu lilahi waasnaa huwa rasuulka maanay aleyh lalahi aman wadakara huwa rasuulka waahay waaniyay wawacada huwa rasulka wacdiye anaasa daska wacdi uma qala nabiyu qawmay ka goray alaa hooyaay tanabbahu aclamu indurmeedku kaawaldhiga wastawsu isdardaarma rasulka sala lahu alay salam binisaa bilanta kayran kayr in isdardaarma bilanta kheeralasamalasaramaayn yani waa kay masalan wal kale nisartan khayr in isdardaarma yani yani waa saas usiikum ahe yani waa siin dardaarmay faqbalu wasiyati wasaayida akbala saas kale lagadara jiro usikum yani wa kay masalan sin dardaarame faqbalu wasiyati wasaayida aqbala wastawsu binisaa bilaanta kayran khayr ina dardaarma fainama inkalmahane huna bilaanta cawaanin asirun kafaaliye haaden cindakum agdinga kafaalka haaden oo yani kafaaliye agdinka haaden laysa tamlikuna laysa shanu shanag mahan tamlikuna ini milkiyaasan mahan minhuna min asaa bilaanta hesho shayan shay milkiyaasan mahan ayra dalika almadkuuri kan la sheegi awaan awaannimadaas adinka ino meelnbinin baha korne fasax laangmeelin baha korne idilaydoogaso idin laangmeelinin baha korne idilaydoogas lakafaal oo kale adinkayn kolku inaysi yani waa kay wanaag un samaysan ay laysa shanu mahana tambikuna ini milkiyaasan ahaan minhuna min anisaai sheeg milkiyaasan kayra dalika lmadkuurikan la sheegin ahay ilaa an yaatina iya lakooyan maahin bifaxishatin too folon mubayinatin mubayine lakooyan maahin nashusni waltaasi lakooyan maahin fain facalna hadii falaan faajir kuhijrooda huna anisa bilaanta kuhijrooda fi malaajici idibsitan inkadarnaybotaasa malaajicda kuhijrooda rasul taasa la marisi faajir hijrooda hunayo fi malaajici makaan jiifyaal kuhijrooda oo meelyo jiifadaha meelkal yani waa kay jiifadaa wadribu tuma gaasi hadii welina shuzumidi laazimaya huna nisaadi tuma darban tuma oo ayra mubaricin imbarisiyaan kalmindili oo kale saas oo kale lkdhoo imbarisiyaan fain hadii wasaraw fain fain dacna hadii cadiyaan oo kub isinsin cadiyaan oo sinku dambooyangigaasiye baara nagda falaa tabku dalabten alayhin ala nisaai sabiilan wadan dalabten markaas kubaa danda daansaten besgeeradasahayta isbahaadi jarta iyo sangasen isku dhaafa alaa hooyaay ina lakum itinmay latina ala nisaa'ikum naagohin korsho may kalatina xagan xagya kalatin walinisaaikum bilaantina maylayina calaykum isin korkin xaggan kalayin faxaqukum isin xagin calayhina ala nisaai naago korsho kalatin may bua anlaa yudina ini infadhe infadheesine furushakum firashiyaalkin ininka fadheysina inin gogolne alaa yudina inin gogolna wa hay niba gogolnka wen furushakum firashiyaalkin inin gogolna man migli bilan wali adoog tabrawna isinka adansan walaa ya'dana yo inin edegna fi buyutikum guryaalkin dahdiyo liman qof inin edegna tagrahunahu isinka adansan hagalangarimana isingoomakuntin wa fi buyutikum inin edeg fi dukuli buyutikum wa guryaalkin galawsho inin edeg liman inin edeg tagrahuna isinka adansan fi kaybatikum isingoomakuntin mana inin edeg alaa hooyaay وaحaqhna filaanta xagsho calaykum korkinka leyin ala an tuxsinu inisin wanaagan samaytan ilahina ila nisaay fi kiswatihina kiswati nisaay bilaanta dharsho wafi dacamihina dacami nisaay bilaanta dahay dacamkoodi wanaagan samaytan way hay an tuxsinu ilayhina ixsaan samaytan fi kiswatihina dharsho dhadiyo wafi dacamihina dacamsho dhadiyo wanaagan samaytan rawa mayuley adesan tirmidi wagala tirmidi ad ad a xasan dajidi asan sacin sacin qawlu qawl nabiy warika adag yala fasire qawlu qawl nabiy awaanun cindakum er awaanin awaaninka gool ey asidaatun kuula qafaali ya dinka imu mana ey jamcu caaniyatin to lahaqafaali lijamci bilcayni lmuhmalati en oo lidhibactiriyalakay caaniyatin to lahaqafaali lijamci awaanin jamu tafsirure awaanin ku lahaqafaali yagdinka ey asidaatun ku lahaqafaali yagdinka im wahiya caaniyatin macnaheed mufrati may nagday alasiratu walcaamil usuna mudakar alasir kilhakafaliyo shabaha rasul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahy rasulsha shibahy almarata bilamayta shibahy fi dukuliha dukul lmarati bilamayta galawsha taxta xukmi zawji zawj hukunsha hoosis galaas ya marki shibahay bilasiri kalakafalay odoonlakafalay kashibahay walarbu larbigaaso almubarixu walbarisyo mayba huwa larbiga siga shaago ko dhibaw ashadiid daran waayo kaas mal garaaca ko dhadhaadale gayru mubarix yalafaga kan oo mubarix mayba kan shaadhig dadhibo o waljibyahayo waldhibaayo waldhaawaco wa gawluhu gawlu kaasa la diide wa gawluhu gawlu nabi nabo golki sala allahu alayه wasalam falaa tabku ndalabten alayhina ala nisaai sabiilan wadon dalabten raraasiten der ay laa tatlubu dariigan wadon dalabten dariigaasoo taxtajuna isin wajiyasadaasa digdi dariiga alayhina naago korsho sibahaada jarti sahaada jartidaasan an dalabten wa watuduna dhibaasan huna naago dhibaasan digdi dariigi dariig dhibkadeelsiyaasano oo isin kula xujaysadaasan way diiden oo marda sin toosanaadaan sidiyo ka dhaga wallahu aclam waan mucaawiya bni xaysata radi allahu tacaala canhu qaal kultan may kagola ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo maa xaqu zawjatin zawjati axadina kookana zawjadiis xabse may haadi aleyh alala xadka qaala nabiy naw may kagola tudcima anta inaad goodid ha zawjad idaa dacinta hadiad goodaas watabsua marshasid ha almarata ida abtasayta hadiad marshaysaas walaa tadrib an alwaja wajin garaacdoy walaa tugabi an walaa taajur hijrooto ila fi lbayt gurug dhadis ku jirotna adidn ada adidn wa xasanun darjidis hasangar waa may wuriy adidka abu daud waqal abu daud may golay macnaa laa tugabic macne laa tagol ngartay gabaxik ilahu alla ka foolmidoy foolmidow eta walaagasoy ngartay lilayman waan mucaawiyat ibn xaybata radi allahu taala anhu qaala mucaawiya may ka golay gultan mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo maa xaqu zawjati axadina kookana zawjidis hagshe may haadi aleyhi alal aad aadkaas korshay ma haadi hagaasoy qaala nabiy naomay ka goolen tudcima anta inaad goolidaa almarata inaadan kurusiido idaa dacimta adi ad raashin sidaas guraaci galiashadi waladaasiyan guraaci galiasha siido watagso waan tagso inaad marsha siido almarata naagdi marsha siidoa idaa sasayta adi ad dharagadaas hadi dharagada siyan dharangado walaa tadrib antaadan garaacdoy walaa tadrib ilwajha walaa tadrib antaan garaacdoy alwajha wajigan garaacdoy hadii ebiyaasoba wajiga isku ilaali wajiga sharafulbadan wa yani waa kay adin binaanka yaale binaan wali dhibaatolin jeesi wal adagay walaa tamrin ungaracdoy alwaja waji ungaracdoy walaa tukabix fool humaysoy hadalkaa hadalnka needi kada sa kada angartelilay walaa tahjirun kui jirooto ila fi lbeyti ma makaana jiifka ma beska dhatisa kii jiro sarisi kuta meelo kale laab dhimia lajiifoy bes meel la kii jiro lima fool meel kale nimbato walaa tahjirun ijirooto ila fi lbeyti beska dhatisa kii jiro xadiiun xasanun hada xadiiun xasanun wa tawaama yura xadiiska abu daud waqaala waqaala abu daud may ka gore macnaa laa tukabix macnaheed may bua ey laa tagul antaadan ertay sabaxak illahu alla kafool yani waa kay kafool humaayan ertay waa kay mido iyo wiji mido iyo walaasa ertay mana laa tagul ertay kahifa sabaxak illahu alla kafool humaayan ertay wan abi hadal hun ertay وan abi hurairata radi lahu taala anu al abi hurayr ma gore gaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka ma gore akmal lmuminiina muminiinta kan kaamilsan imaana min imaanin axsanhum axsanhum axsan lmuminiin muminiinta kan kuwanaag badan waay khulugan min khuluqin dabeecadashe wakiyaarukum kan doorkin e khiyaarukum an doorkin e eh, linisain bilantiyo dooran e an bilantiyo iyohamiyo dafyo lishargalaw akhyarnasin e eh, rasul han oo yani bilantiyo dooran e yo akhyarsin e wakiyaarukum dooryaalkin ay wakiyaarukum han dooryaalkin waay linisain bilantiyo na dooran e awama yura hadika tirmidiy kaalama gole hadisun hada hadisan waay hadiskaas o xasan darjidis xasan e o saxiihun ama saxiih lama toodila nagde wacan iyaas bin cabdillahi bin abi diyaabin dubaabin radi alahu taala anhu gaala yaasmay ka golay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulshamay e golay laa tadribu imaalan ilahy dominshen garacden faja cumaru cumar koy radi alahu taala an ila rasuuli lahi sala lahu alay slam faqala cumaru zairna nisa bilaamo bilaanti dhiirideen cala aswaajina nimankoodi aylatungay boler e kalku wali fadan hadalahayana migalka ka dhiirideen farakasa rasuulka fasaay fi larbina larbi nisa bilaanti ediyowso amri n hal ediyo hoob walalahan ediyoy faadaala may dheeraday biaali rasuuli faadafa may dawaafey biali rasuulilahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul sha helshay nisaa bilan katiirun fara badan yashkuna uwaadayan azwaajahuna zoojiyaalsho ka uwaadayan faqaala rasuul lahi sala lahu alah wasalam ilahi rasul sha lagad lawalaahi dhaarday kada daafa may wareegay biali beyti muhamadin nabilahi muhamed helshay ahlu betka may wareegena nisaa bilan katiirun fara badan bilaanla melagsunmlwaasiyo dacwadayan yashkuna sheegdayan azwaajahuna laysa ulaaika kuwaas oo zawjiyaalkaas e mahaneer bikhiyaarikum doorkin mahaan ambilanti sudanku dawadayan akhyaartin mewari rasul sala lahu alay salam yani an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ila iyaas bin cabdillahi bin abi duaab dugaabin radi allahu taala anhu qaala may ka goolay iyaas qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam la rasulka may golay laa tadribon garaacden ima allahi ilahi odoominsheen garaacden wa jamcu amatin walmuraadu bihina annisaa bilaanta langlijeen bilaantan garaacden la faja cumaru cumar iyo koy radi alahu taala canhu ilaa rasuuli lahi koy sala lahu alayhi wasalam faqaala cumaru meeray dairna dhiirideen anisaa bilaantiya dhiirideen calaa aswaajihina zawjiyaalkood iya ka dhiirideen sikastbalifado hadalahaseenkoosmoblailatungnayblar dhiirideen u bilaantin hani faramti bilaantiseer farakasa rasuulka fasaxay fi larbihina larbinisa bilaantitumowsha oo ediyowsha iyo fasaxay fadaafa may wareegay biahli rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulshi ahlugeedka idis may wareegay nisaa bilaan iyo wareegdi nisaadaas oo katiirun fara badan yashkuuna sheegadaayeen aswaajahuna zawjiyaalsho ku sheegadaayeen kawaadeen faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay lagadabafala wallahi agdhaarday kadabaafa may wareegay biaali beyti muhamadin muhamed ahlu betkay korsho may wareegey nisaaun bilaan oo katiirun fara badan yashkuna owaadeen aswaajahuna xaasaskooda nimankood yani kawaadeen laysa ulaaika kuwaas oo bilaantiyo saasun kawaadeen mahaan bikhiyaarikum doorkin mahaan eri rasul sawa abu daud abu daud adiis isnaadin sanadkaasoo saxiix qawluhu dairna kagolay huwa bidali daaliya laaki mucjamatin ladabisi maftucatin lakordhadi uma hamsatin alaaki hamsadaas o maksuratin zairna uma ra'yin alaaki saakinatin zair uma noonin zairna ey ijtara'na dhiirideng o qawluhu adaafa bimacnaa axaaba wareegen axaaba koobaben i aali baytin lahay muhamadin iya koobaben mana waan cabdillaahi bin camr bni caas radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayه wasalam qaal rasuulka may kagolay addunya addunya sagiyadu mataacun raaxa yarlay wa kayru mataaciha mataaci dunya adimi raaxadiy tan khayr badan almaratumed adwaay maradaas oo saalixa kusubon yani rawa muslimun ana rasuul lahi sala lahu alay salam qala rasul may gore addunya addunya fataacun raaxo n lay waay wax yaro raaxe e lay wal yaro raacsada lay kumeel gaare eh lay wa kayru mataaciha mataaci dunya adimi raaxadiy tan khayr badanna hadii la helo almaratu bilaamayo maradaas oo saalixa kusubon o habisha nacbiyaaso zoodka nacbiyaaso taasanka khayr badan waay rawa muslimun walahu alam